في التصريف الملوكي مواضع زيادة حروف العلة حروف العلة meelaha lagu ziyaadiyo waxaan soo marnay tasriifka inuu yidhi wuxuu leeyahay shan qaybood waxaa ugu horeeyey aziyaada ziyaadada marka xuruuf bay leedahay xuruuftaas oo lagu jamciyo sa'altumuniha waa toban xaraf tobankaas xaraf mid kasta oo kamid a ah meel lagu ziyaadiyo ayuu leeyahay marka waxaa ugu horeeya oo raba inuu ka hadlo meelaha lagu ziyaadiyo xuruufu alcila athalaatha mawaadicda ziyaadadooda fa ama alif waliftii iyo walyaa iyo walwaaw faalxukmu calayhina saddexdaas in lagu xukmiyo falxukmu xukunka calayhina korkooda ahaaday wuxuu yahay anahuna ayaga mataa kaanat waaxidatun minhunna mid ayaga saddexdooda kamida markay ahaato maca halaaثati axrufin usuul saddex xaraf oo usuula markay la jirto iyo fasaacidan ka badan walam yakun hunaaka takriirun takraarna uusan jirin soo laalaabasho falaa takunu ilaa zaa'ida waxaan zaa'ida ahay noqon mayso waaxidadaas midaas wuxuu leeyahay alifta iyo waawda iyo ya-da haddii ay la jiraan saddex xaraf oo usuul ah iyo ka badan halaathatu usuulin fasaacidan saddex xaraf oo asal ah ama afar xaraf oo asal ah ama shan xaraf oo asal ah haddii saddexdaas mid kamida waa waawda iyo alifta iyo ya-da ay raacaan waa in la xukmiyo ziyaadadooda yacni alifta ziyaadadeeda waawda ziyaadadeeda ya-da ziyaadadeeda waa in la xukmiyo markaas waa la gartay soo maaha carafta alishtiqaaq ama ishtiqaaqa aqoo ow lam tacrifu ama ha aqoonin kelimadan ishtiqaaqeeda ama aqoo ama ha aqoonin haddii marka ishtiqaaqeeda la yaqaanana haddee laba daliil baa haysataa oo ishtiqaaqana waa daliil galabatu ziyaadana waa daliil kale haddii ishtiqaaqii aadan hayna daliil baa haysataa oo ah kalabatu ziyaada kalabatu ziyaada waxaa loola jeedaa waawda iyo ya-da iyo alifta baa in badan ishtiqaaq waxaa lagu ogaaday hadday saddex asal iyo ka badan ay la jiraan inay zaa-id yihiin baa lagu ogaaday ishtiqaaq saas daraaddeed haddii ishtiqaaq la helo waa daliil kale laakiin haddii la waayo kalabatu ziyaada baa wuxuu kugu filan yahay inaad xukmido xarafkaa ziyaadadiisa istiqaaqa marka waxaa loola jeedaa labadan kelimadood inay isdhaleen ama inay hal asal ka wada yimaadeen baa laga wadaa labadan kelimadood oo mid ka mid ahna xarafkaani uu ku jiro mid kamidana uu ka maqan yahay labadoodu waa isdhaleen waa isdhaleen maxaan ka wadnaa tusaale ahaan waa masder iyo ficil oo kale waa sida qacadda iyo qucuud oo kale masderku soo asal ma aha qacaddana soo farac ma aha labadan kelimadood waa isdhaleen soo ma aha labadan kelimadood ama midka faraca xarafka ha ku jiro ama midka asalka ah ha ku jire midkii uu ku jiro waa inaad ziyaadadeeda xukmido labadan marka waxaan leenahay hadda wawda quxuud ku jirta ishtiqaaq baan waxaan ku ogaanay inay zaa'id tahay sababtoo ah qacdo kuma jirto oo faraci ah markaas waa la fahmi soo maaha haddii kale waxaa dhici kartaa asalkii inaysan ku jirin ziyaadadu laakiin faraca ay ku jirto ayadana ishtiqaaqaan u daliishanaynaa sida daarib alifta ku jirtaaye darbun oo masdarkaa kuma jirto ishtiqaaq baa marka waxaan u daliishanay inay aliftaasi ah, e eh, inay zaa'id ay tahay baan u daliishanay ishtiqaaqa marka waxaa loola jeedaa labadan kelimadood inay asalay farac isugu yihiin ama ma ahe eh, labadoodaba waxay ka yimaadeen hal meel bay ka wada yimaadeen sida alifta ku jirta tusaale ahaan eh, kawthar tusaale ahaan wawda ku jirta kawsar waawda ku jirtaa waxaan leenahay kathiir miyay ku jirtaa waawda kowsar ku jirtaa kathiir miyay ku jirtaa maqnaanshaha ay ka maqan tahay kahiir ay ka maqan tahay iyo dhicitaanka ay kahiir ay ka dhacsan tahay wuxuu daliil u yahay inay zaa zaa'id tahay waawdaasi sidoo kale ya-da kathiir ku jirtaa kowsar miyay ku jirtaa maqnaanshaha hay-adu ayadana cowthar ay ka maqan tahay wuxuu daliil u yahay inay zaa'id tahay laakiin labadooduba min alkasra bay ka wada yimideen kasrana wawduna kuma jirto ya-duna kuma jirto soo saas ma aha marka hal meel bay labadoodii ka wada yimideen laakiin hadda cowthar iyo kasiir labadoodu waa isdhaleen la dhihi maayo laakiin hal asal bay ka wada yimideen marka ishtiqaaqa waxaa loola jeedaa kelimaadkan isleh ama ha isdhaleen ama ha isla dhasheene mid kamida ayaa xaraf ku jiraa midna wuu ka maqan yahay maqnaanshaha uu ka maqan yahayna licilatin caarida ma aha litakfiifna ma aha kaasi marka wuxuu daliil u yahay dhicitaanka uu dhacsan yahay inuu he inuu zaa'id yahay ilan hadduu asal ahaan lahaa waa sugnaan lahaa kelimada tasarufkeeda oo dhan xuruufta usuusha waa inay he inay sugnaato waa soo marnay carafta alishtiqaaqa ama ishtiqaaqa oqo ow lam tacrifu amaha aqoonin fain carafta haddaad oqooto hu ishtiqaaqi kaana xukunku wuxuu ahaana calaa maa culima wixii la ogaaday oo ishtiqaaqa ah ishtiqaaqaas baa wax lagu xukmiyey in waawda iyo yaadi aliftu ay zaa'id ay yihiin min dalika kaas waxaa ka mid haddaan la oqooninna ee qalabatu ziyaada lagu xukminaa markaas min dalika waxaa kamida kawthar baa kamid ah alwaaw waawda fiihi kawsar ku jirtaahe zaa'idatun waa zaa'id laba daliil baana u haysataa waa midka koobaade lianna macaka maxaa yeelay macaga waxaa ahaaday halaathata axrufin usuulin saddex xaraf oo asal ah laa yushaku fiiha ay fii asaalatihaa asalnimadeedana aan laga shakinaynin waya waxay tahay alkaafu wataau waraau saddexdaas usul inay yihiin shaki miyaa ku jira maya sababtu maxay tahay xuruufu ziyaada hadda kuma jirin xarafkan waa asal marka lagu leeyahay macnaheedu tobankii xaraf ka mid ma ahayn waaye asalnimadiisa marka waxaa ku tusine inuusan xuruufu sa'altumuniha ku jirin kaafna kuma jirin fa'duna kuma jirin ra'duna kuma jirin asalnimada saas waa lagu gataa waxaa kaloo xarafkan asalnimadiisa lagu gartaa xuruufu sa'altumuuniha wuu ku jiraa laakiin meeshii lagu ziyaadi jiray meeshaan ma aha saa daraaddeed asaaladiisa waa la xukminaa labadaasba markaa asalnimadiisa waa lagu xukmiyaa inuusan xuruuftaas ku jirin ama wuu ku jiraa laakiin meeshii lagu ziyaadi jiray maanta ma joogo labadaasba marka asaaladiisa waa lagu xukmiya hadda kuwaan marka maba ku jirinba alwaawawda fi fi kawdar ku jirta zaa'idatun liana macaka maxayl waxaysa salaatata axrufin usuul laa yushaku fiiha oo ziyaadadeeda aan laga shakina wahiya waxay tahay alkaafu wasaa waraaw falwaawu waawdu idan haddaba zaa'idatun waa zaa'id wa hada kan dariiqu lqiyaasi waa qiyaaska wadadiisa waawdu inay zaa'id tahay qiyaas baan ku fahnay wuxuu ka wadaa qalabatu ziyaada baan ku fahnay maxaa yeelay saddex asal bay waawdu raacday sidaa daraaddeed ziyaadadee waa in la xukmiyo faama ariiqu lishtiqaaq miya fakadalika aydan asna waa sidaas oo kale ishtiqaaqu wuxuu ku tusinaa wawdu inay zaa'id tahay alaa taraa soo uma jeedid hu kowtharkii min macna alkasra inuu kasra ka yimid soo uma jeedid kasra ayaa laga keenay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa rajulun kowthar baa la dhahaa idaa kaana kasiira alcataa'i hadduu wax bixiyo waxbixintiisu ay badan tahay waxay yidhaahdaan waawda kawsar ku jirtaayo waa zaa'ida lililxaaq bijacfar waxaa loo ziyaadiyey lililxaaqi bijacfar waawdan marka waa waaw ilxaaq loo ziyaadiye waayo saas daraaddeed macno badan soo kordhin mayso kawthar macnihii kasra uu lahaa oo badnaanshaha ahaa wax ka badan keeni maydo qaala lkumayd kumayt baa wuxuu yidhi wa anta kahiirun yabna marwaana tayibun wuxuu ihi ibnu marwaanow adiga waxaad tahay nin waxbixin badan oo tayibun fiican baad tahay marka tayibuntan waa khabarun bacda khabar wa anta adiga kahiirun mid waxbixin badan baad tahay adigaa badan hadda kama wadayaa asigu waa hal qof hadi hal shaksi waaye lakin waxbixintiisaa badan yabna marwaana eh, ina marwaano tayibun nin fiican baad tahay wakaana abuuka wa kaana abuuka bnu lcaqaa'ili aabbaha oo ibnulcaqaa'il ahaana kawthara kawthar buu ahaa e kaana kasiira alcataaya isna waxbixintiisu way badneed marka waxaa tahay nin waxbixin badan oo aabihiisna uu waxbixin badnaa baa tahay asiga aabihiis labadaba waa isku ammaanay wuxuuna ku ammaanay diiqsinimo buu ku ammaanay idan kasiirun yaada ku jirtahay waa zaa'id ah kawsar wawda ku jirtaahina waa zaa'ida laakin ya-da kasiir ku jirtahay lililxaaq ma aha laakiin wawda kawsar ku jirtahay waa zaa'ida lililxaaq bijacfar wakadalika alyaa ya-diina waa sidaas fii kasiirin ku jirtaahi ayadana waa zaa'id walaalif walifta waa fii kathir ku jirtahay adna ayadana waa zaa'id sababtoo a dhammaantood min alkahra baa laga keenay ishtiqaaqa saas tusinaaya sidoo kalena kaiirun yaada ku jirtaahi halaaثata usuulin sooma aysan raacin waa in ziyaadadeeda la xukmiyo alifta kaasir ku jirtahay soo halaaثata usuulin lama saaxiibin waa in ziyaadadeeda la xukmiyo walxukmu fiiha dhexdeeda la xukmiyo halaaثatiha saddexdeeda waaxidun waa isku mid waawdii alifta yaada waa isku mid ou lay xukunkooda qaala lacsha wuxuu yihi walasta biاlakari minhm xasan ninka ugu cadad badan oo ugu tiro badan ma ihid walasta ma ihid acshaa markaa eh, wuxuu haystaa nin calqama ibni culaata la yidhaahdo buu haystaa laba nin baa isqabsatay oo caamir ibnu tufayl iyo calqama ibnu culaata la yidhaahdo anaa kaa fiican iyo anaa kaa fiican waxay yidhaahdeen waa inaan xukun tagno yaa loo xukun tegaa markaas nimankii shucarada ahaa ee waktigaas joogay baana kala saari doona nin kastoo loo tagaayo wuxuu leeyahay maya ani ma kala saari karo sababto a ah ninkii la ammaano kaasi haddee wixii u haya waa kusiinaa laakiin ninkii dhulka aa ku jiito oo a ah caydo oo tidhaahdo ninkan baa kaa fiican oo waa lagaa fiican yahay de ka baxsan mayda waa ku dilaa nin walba naftiis u cabsaday acshaa baa markays biimeeyey casha marka ninkii wuxuu haystaa hadda calqama ibnu culaata ahaa wuxuu yidhi walasta bilakari minhum xasan qolada aad ka dhalatay ninka ugu tirada badan ma ihid inama alcizatu sharafna lilkaasiri ninka tirada badan baa iskale ninka laandheerka ah baa cizo iskale uu yidhaahday adigana laangaab baa tahay yani markaasi waa maana caamir ibnu tufayl buu amaana wuxuu leeyahay waa kaa cadad badan yahay saas daraaddeed cizada asagaa iska leh adiga marka maxaa cizo ku yaalataa buu yidhaahday dad badan ma aadan dhalin farac badan iyo qolo badan oo tiro badan ma aadan ka dhalanin saas daraaddeed caamir ibnu tufayl baa kaa fiican ninku uu saa wacayo waagii dambe gacantuu ku dhigay isagoo isle uu ku dili doonaa buu gabay badan oo u cataabay oo uu leeyahay iska kaydaa uu iska sii daayay markii dambe uu iska dhaafay kor qaaday alifta markaa ziyaadat lalifi awalan ma dhici karto laakiin thaaniyan waa dhici kartaa alifta in marka xarafka labaadoo zaa'idka inay noqoto way dhici kartaa maxaa ka mid a ah? sida daarib iyo khaatam iyo caalim iyo wixii lamid ah waa zaa'id thalithana way noqon kartaa maxaa ka mid ah kitaab baa ka mid ah xijaara baa ka mid ah junaax baa ka mid ah halita waa la ziyaadiyaa raabicana waa la ziyaadiyaa sida xubla iyo marda iyo dikra iyo wixii la mid ah raabica oo zaa'id ah khamisana waa la ziyaadiyaa sida dalandaa oo kale saadisana waa la ziyaadiyaa sida qabac qabactaraa oo kale qabac qabactaraa soo saadisa maaha markaas waxaa ka horeeya qaaf iyo ba iyo cayn iyo ta iyo ra saadisa waay zaa-id way noqotaa ya khaamisada dalandaa daal iyo laam iyo nuun iyo da aliftuna waa khaamisa waxaa kuu soo haray ya-da ya-da awalan waa la ziyaadiyaa ayada oo alifta iyo waawda taas way kaga duwan tahay awalan waa la ziyaadiyaa sida naaqatun yacmalatun oo kale naaqatun yacmala waa hasha shaqada badan baa waxaa la yidhaha naaqatun yacmala waa zaa-id leanna min alcamal baa laga keena waa ujeedaa halaatat usuulna way raacdo cayn iyo miim iyo laan bay raacday awalan waa la ziyaadiyaa ficilka laftigiisa oo sidoo kale yadribu iyo yaqtulu iyo waa kas waa lagu ziyaadiyaa thalithana waa la ziyaadiyaa waxaan ula jeedaa thaniya waa la ziyaadiya oo waxaa kamid a ah sayraf baa kamid a ah. sayraf waa thaniya markaas thalithana waa la ziyaadiyaa sida kathiir iyo caliim iyo qadiir iyo wixii lamid a ah. markaas waa thalitha raabicana waa la ziyaadiyaa sida qindiil oo kale qindiil waa raabica markaas waxaa kuu soo haray wawda wawda ayada awalan lama ziyaadiya laakin haaniyan waa la ziyaadiya oo sida cowtharkeeda aan soo maraynay oo kale thalithana waa la ziyaadiya sida jadwal oo kale iyo cajuuz iyo wixii lamid ah cajuuzna waa lamid ayadana ah jadwalna waa lamid markaas waa thalita iyadoo la ziyaadiyey raabicana waa la ziyaadiyey sida sunduuq oo kale sunduuq waa zaa'id ah hadda waxay raacdeen marka waawdan sooma aha halaaثata usuulin fasaacidan sooma raacin saadkaani waa asal nuunkuna hadda maanta inkastoo xuruufu ziyaad uu ka mid yahay lakin haddana waa asal daalkan asalnimadiisa ka shakin maysid qaabkan asalnimadiisa ka shakin maysid saa daraaddeed sunduuq waa calaa wasni fucluul waaye wawdan waa zaaid khaamisana waa la ziyaadaa sida qalansuwa oo kale qalansuwa marka koofida ah madaxa la gashadaa la yidhaahdaa qalaanis baana lagu jamciyaa maqnaanshaha marka qalansuwa ay qalaanis ka maqan tahay sow daliil umaa inay zaaid tahay daliil buu yahay mawaadicu ziyaadati alhamza hamzada meelaha lagu ziyaadiyo mawdicu ziyaadati alhamza hamzada meesha lagu ziyaadiyo qalabatu ziyaadadeeda an taqaca awalan waa inay horta ay noqoto xarafka ugu horeeya alifta iyo waawda yaada awal miyaa loo shardinayay hadda soo soomay sheegin qaar ka mida inay awalan dhacaan haaniyan ay dhacaan haalisan ay dhacaan raabican inay dhacaan khamisan inay dhacaan waxaasoo dhan soo xashwi ma aha awalan bay dhacaan aakhir bay dhacaan xashwi bay dhacaan soo ma ahayn hamzada mawdicu ziyaadadeeda waa inay horta awalan dhacdo wa bacdaha halaathatu axrufin usuul saddex xaraf oo asalana waa inay ka dambeeyaan markaas ha ka shakinin hamzadaani inay tahay zaa'id ama ishtiqaaq hayso ama ha haysanin awal hadday dhacdo oo halaaثatu axrufin usuulna ay ka dambeeyaan ha ka shakinin wadalika naxu qawlika waadoo yidhaahda axmar awal sooma dhicin saddex xaraf usuulaha ka dambeeya waa xaada iyo miimta iyo ra'da asfar waa la mid akhlaq waa la mid waa wixii baaliyoobay oo dhammaaday ablaq waa la mid isagana waa wixii barabaraha lahaa quraabun ablaq baa lahaa waa hadduu barabara leeyahay falamzatu hamzada zaa'idatun waa zaa'ido wa mihaaluhu mihaaluhu muxuu ka wadaa wasankiisana afcalu waaye afcalun ma ahayaa afcalu waaye waa maa laa yansarif almaanicu lahu min asarfi alwaصfiyatu wasn lficli falamzatu zaa'idatn wamihaaluhu wasankiisana wuxuu yahay afcalu wakadalika waxaa lamida ijifiilun baa lamida ijbiil waa ninka fulayga ahbaa waxaa la yidhahdaa rajulun ijbiil wa ikhriid waa naftun min annabaataat waa caws cawsas ka mid a baa ikhriid la dhahaa falhamzatu hamzadu zaa'idatun waa zaa'id sababtu maxay tahay awalan bay dhacday wa bacdaha halaathatu usuulin oo ah jiinka iyo fa'da iyo laamka oo ya-duna maxay tahay markaas zaaida ziyaadadeeda see lagu fahmay hadda waxaan dhahnay haddii saddex xaraf oo sale ay raacdo in ziyaadadeeda la xukmiya soo ma aha marka yaadaan xisaabtaa ku darsanin hamzadii awalan bay dhacday wabacdaha halaatat usuulin soo ma aha falxukmu calayha biannaha zaa'ida ligalabati ziyaada waayo ijfiilun sidoo kalena hadee jafala na waa la isticmaalaa jafalat albuyuushu baa lahaa hadday ciidanku jabo marka ninka fulayga ade waa nin jabay waaye waikriiطun waa nabtun min anabataat waa caws cawsaska ka mid a ah. marka wuxuu raacay hamsadii baa waxay raacday saddex asal awalanna way dhacday waa khada iyo ra'da iyo ta'da saddexdooda asalnimadooda laga shakin maayo sababtoa a ah saddexdooda xuruufu ziyaada hee ma aysan ku jirin falamzatu amzada zaa'idatun waa zaa'id yaada ku jirta khaydna waa maxay waa zaa'id wasankeedu markaa muxuu noqonaa ifciil buu noqonaa wamithaalu wasankiisana ifciilun ifciil buu noqonayaa liana alyaa maxaa yeele ya-da zaa'idatun waa zaa'id limaa qadamnaa wixii hadda aan soo sheegnay darteed bay zaa'id u tahay wa bacda lamzati amzada kadalika sidaasoo kale dabadeed waxaa ahaaday halaathatu usuulin saddex asal baa dabadeed ahaaday fahiya hiya idan zaa'ida hamzada markaas waa zaa'id waaye fain kaana bacdahaa bacda alhamzati hadduu ahaado arbacatu usuulin afar asal faalhamzatu hamzadu aslun waa asal waalkelimatu kalimaduna biha bilhamzati khumaasiyatun khumaasi bay ku tahay haddii marka hamzadii awalan ay dhacdaan ka hadlaynaa la soco weli hamzadii awalan bay dhacday wa bacdaha arbacatu usuulin hamzadaas marka waa in la xukmiyo hee asaaladeeda waa in la xukmiyo kelimadii markaa maxay noqonee kelimad khumaasi ah bay noqonee haddii ishtiqaaq uusan kuu diidin ishtiqaaqu hadi adilada ziyaadada waa midka ugu xooga badan istiqaaqu waa aqwa adilat aziyaada qalabadana waa ka xoog badan yahay cadamu nadiirkana waa ka xoog badan yahay ishtiqaaq mar baa daa haysato meel kale saha u fiirin wadalika naxwu istablun baa ka mid ah waa meesha faraska lagu xareeyo hamzadii awalan bay dhacday waxaana ka dambeeya saad oo asal ah iyo ta oo asal ah iyo ba'da oo asal ah saddexdaas marka xuruufu ziyaadaadu kumaba jirin iyo laam oo asal oo xuruufu ziyaada ku jiray laakiin meelaha lagu ziyaaday ay tirsanaayeen tanna kamid maahayna de laamta meelaha lagu ziyaaday way tirsanaayeen soo ma ahayn meelihiina kuma jirto sidaas daraaddeed waa inaa salnimadeeda la xukmiyo istablun alhamzatu aslun wa mihaalu lkalimati kalimada wasankeedana ficlallun saasku noqonayaa ficlallun waa kelimad khumaasi ah oo asal ah wanadiiruhaa waxaa la a ah jirdaxlun baa la mid ah jirdaxlun bay la mid noqonaya markaas aljirdaxlu addahmu min alibili geela midkiisa cayilan baa jirdaxlun la dhahaa fain kaanat ilhamzatu abin meeshaas oo inuu leey uma jeedis in baa laga rabaahe fain kaanat ilhamzatu hamzadii wasatan hadday dhexda ku jirto awalka waa kasoo baxnayaa haddii hamzadu ay dhexda gasho lam tuzad ay lam tuxkam biziyaadatiha ziyaadadeeda la xukmin maayo ilaa bisabtin ilaa inuu ishtiqaaqa jiro maane sabtin muxuu ka wadaa ilaa bidalaalati lishtiqaaq inuu ishtiqaaqa jiro maane hamsadu hadday dhexda gasho asal ahaan sideedaba xuruuftu waa inay asal tahay ziyaadadu marka waxay u baahan tahay daliil saas daraaddeed adilatu ziyaadaa jira laakin adila alasala wax la yidhaha maa jira adilatu lasala wax la dhaha maa jira kelimadan inay asal tahay daliil kutusya maa jira mase xarafku sidiisaba inuu asal yahay baa asal ah soo ma ogidin kelimada xuruufteedu asal ahaan inay usuul tahay ilaa daliil ku tusiya wax kamid inay zaa'id yihiin maahane xarafku asal ahaan waa inuu asal yahay ilaa inuu daliil kutusiya maan haddii daliilkii la waayo see la yeelayaa iman asaaladiisa la xukmiya markaas dhexda marka hadday ku jirto asaaladeeda waa in la xukmiya in ishtiqaaq dheeram yani qalabatu ziyaada markaa ma jirto wadalika naxu zibir waa sida zibir oo kale waa dufta marada marada dufteeda zibir la dhahaa hamsadiisoo dhexda ma gelin waa in markaas asaaladeeda la xukmiyo la yihahdo wasankeed waa hee ficlil waa in la dhaho wa dibul iyo dibul oo kale dibulna waa musiibada addaahiya addawaahi dibul ficlul wa judur judurna waa albaqara alwaxshiya waladuhaa baa waxaa la yidhahdaa judur laogesidaa cunugeeda judur la dhahaa wasankiisa marka waa ficlul hamsadu asal wa bar'ala diiku intaas marka waa asmaadii haddana asagoo ficila waa kanaa bar ala diiku diiqii ayaa buulkii kala bixiyey madaxiisa waa markuu diiq kale la diriri rabo ba waxaa la yidhaahdaa bar ala diiku bar ala hamsada ku jirtahay markaas waa asal wasankii marka muxuu noqonayaa raclala rubaaciga soo ma lahayn afcaasha rubaaciga so usuul ma lahayn mujarad soo ma lahayn kii buu noqonaya markaas oo sida sida daxrajo iyo zalzalo oo kale waaye ay naqasha curfahu tintii buulkiisii ayuu kala bixiyey alhamzatu fi hada kan dhexdiisa kullii gebi ahaantiis aslun asal bay ku tahay nafashadan qur-aanka soo kuma jirin وdaawuda وسulaymana id yaxkumaani fi اlxarsi id nafashat fiihi غanm اlqowmi wakuna lixukmihim shaahidiin ya nafashat sooma ahayn saas walamdatu alamdatu biyaada kulihi aslun asal bay ku tahay liannahaa xashwun maxaa yeeley dhexday ku jirtaa waqad ziidat xashwan ayadoo dhexda ku jirtana waa la ziyaadiyey yacni hamzadii ayadoo dhexda ku jirta oo zaa'idana waa la helay laakiin inay zaa'id tahay maxaa lagu fahmay kalabatu ziyaada mase ishtiqaaq ishtiqaaqa lagu ogaaday wadalika qaliilan waa yar qaaluu waxay dhaheen shamala wa shamala saasay dhaheen hamzada soo dhexda kuma jirto waxaa la yidhaahdaa shamalat الriixu wa shamalat الriixu idaa habat min ashimaal min ashimaal dabayshii xagga waqooyigay ka timid baa laga wadaa wa mithaaluhaa wasankeedana facala waaye wa facala labadaba marka waa la isticmaalaa hamzada in bacda faa'i lkelima la keeno iyo bacda alcayn in la keeno labadaba la isticmaalaa oo sha mala la yidhaahdo ama sham ala la dhaho hamzada marka wuxuu yihi waa zaa'idatun waa zaa'id liqowlihi maxaa yeele carabtaa waxay dhaheen shamalat riixu dabayshii baa waxay ka soo dhacday xagga waqooyiga shamalad waa ishtiqaaq waaye wa hada yadullu calaa ziyaadati alhamzati fi shamala wa shamala ilan shamalat ariix hamze kuma jirto soo maaha walhamzatu aydan hamzada lagu laabaya fi juraaid oo juraaid ku jirta aljuraaid ashadiid oo wixii adag baa juraaid la dhahaa zaa'idatun waa zaa'id wamihaaluhu wasankiisana fucaa'il buu noqonayaa juraaid hamzada ku jirtaana sidoo kale maxay noqone waxaa ula jeedaa hamzada hadda wuxuu aaba zaaid oo wunoosha lakin aliftuna maxay noqone zaa'ida ishtiqaaqa uu kuu sheegi doonana wuuna tusin doonaa sidoo kalena qalabatu ziyaada waa soo marnay wamihaalu wasankiisa fucaa'ilun way liqowli maxaa yeele fii macnaahu isagoo wax ku macnaayo waxay dhaheen jirwaadun ay jamalun shadiidun jirwaad waa aljamalu shadiid waaye wa waxaa marka jamciya waa ashidda jirwaadun waa ficwaalun waaye aliftii marka juraaid ku jirtay oo bacda raa ahayd awday jirwaadun hadda ma taalaa ma taalo suquud waa waxaan ula jeedaa nacam aliftaasi meesha ma taalo sidoo kale aliftaas hamsadii ka dambeyday jirwaad miyay ku jirtaa kuma jirto maqnaanshaha marka alifta juraa'id iyo hamsadeedu ay jirwaad ka maqan yihiin wuxuu ku tusinahee labadooduba inay yihiin zaa'id jirwaad sidoo kale ayadana waxaa ku jira laba xaraf oo zaa'id ah waa labadee wawda iyo alifta wasankeedu markaa muxuu noqonaa ficwaal wawdu marka juraid kuma jirto aliftana hadee juraid kuma jirto ayadana ishtiqaaqa marka waa kaasa wakadalika waxaa lamid a ah, xutaaid baa lamid ah hamzatu hamzadiisa zaa'idatun waa zaaid aliftiisana ayadana sidoo kale waa zaaid fahamzatuhu wuxuu mithaalu wasankiisana fucaailu fucaailu waaye fucaailu baa leeyahay wasankiisa waa fucaailu walmaanicu lahu min asarfi e akta ljumuc صيغة منتهى الجموع نعم لأنه من الشيء المحطوط maxaa yeelay xutaa'id waxaa lahaa marka qofka gaaban baa waxaa lahaa xutaa'id waa sifo waay la socyaa rajul xutaa'id إidaa kaana qasiiran hadduu gaaban yahay liannahu min ashay lmaxduud maxaa yeelay wixii dhulka yiilay baa laga keenay iyo saqiir wixii gaabnaay marka xata macnaheedu w wixii waa iska daadiyey waa dhulku iska dhiga marka wixii dhulka yaalla waa waxaa lahaa maxtuud ninkan marka gaabidiisa wuxuu ka dhigan yahay wax dhulka yaalla saa daraaddeed ba waxay dhaheen rajulun xutaa'id waxa asalka marka waa xaada iyo labada tacbis alifta ku jirtaana waa zaa'id hamzadana waa zaa'id maxtuud wawda ku jirta ayadana sidoo kale waa zaa'id sababto xutaa'id kuma jirto xatana kuma jirto wa qaaluu waxay dhaheen anidulaam bay dhaheen hamsadaasoo dhexda kuma jirto fahamzatu hamzadiisa zaa'idatun liqowlin fii macnaahu maxaa yeele waxaa ku macno ah annii dulaan hayra mahmuusin isagoo ah mahmuus aan ahayn bidami daali daalkana la godo nii dulaan ya ku jirtaa waa zaa'id sababtoo ah ni dulaan kuma jirto ni dulaan hamzada ku jirtaana waa zaa'id sababtoo ah nii dulaan kuma jirto wamithaalu wamithaalu nii dulaanna fii culaan waaye wanidulaan nidulaan wasankiisuna markaa muxuu noqonaa asna muxuu noqonayaa fi culaan fi culaan alifta iyo nuunta u hadi waa zaa'id wanidulaan huwa alkaabuusu nidulaan waxaa lahaa alkaabuus kaabuusna waa qofka inuu caburo qofka markuu seexdo marka qaarkood wuxuu soo kaca wuxuu soo kacaa iyadoo la moodo inuu caawa dhan qof ku fadhiyey xabadka intuu qof uga fariistay isagii oo cabuursan oo nafta ay ku ceshoontahay uu soo kaco niyo dulaan baa lahaa wayuqaalu lahu ljathumu aydan jathumna waa lahaa ama fi aakhiri alkelima kelimada aakhirkeeda miya oo xashwiga aan ahayn faqad itarada ziyaadatu lhamza ziyaadada hamzadeeda aakhiran aakhir lagu ziyaadiyo way qiyaasooday lita'niisi ta'niisna loo ziyaadiyo naxw xamraau hamzadaas marka wuxuu leeyahay waa zaa'id ziyaadadeedana waa qiyaas qiyaasuu leeyahay laakiin hamzadani soo ogdid alifu ta'niis inay kasoo gadoontay marka alifu ta'niiska aakhiran in la ziyaadiyo waa muqtarid in la dhaha ka fiican meeshii hamze la iska dhihi lahay ilan hamsadan asal ma aha ee alifutaniif baa asal ah wasafraau waasdiqaau jamcu sadiiqin saaxiib yaalo waambiyaau ambiyaa-un buu qoraya laakiin waambiyaau wacusharaau ambiyaa waa jamcu nabiyin wacusharaau naaqitun cushara baa la yidhaahdaa waa hasha oo tobanka bilood mare markay rimanto toban bilood ay mare wanufasaau iyo haweenayda umusha ku jirta imra'atu nufasa baa lahaa ayadana hamzadeeda wuxuu leeyahay waa zaa'id laakiin hamza meeshaan ma taalle waxaa yaala he alifutanis baa yaala wallahu aclam markaas